xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in asbaabta in la qaataa ay ka mid tahay tawakulka allah la tala saaranaayo asbaabtana waxaa loo jeedaa asbaabta mubaaxa ee shareecada ku bannaan amaba markiisa markaa la sharciyeeyey ayaa looga jeedaa marka asbaabta in la qaataa lagama maarmaan bay tawakulka u tahay oo haddaanu asbaabtii qaadanna mutawakil noqon maayo mid ilaahay tala saartay ma noqonaayo asbaabta qaadashada la qaadanayaana waajib weeye waxaynu ujeednaa asbaabta mashruuca ah wakadalika asbaabta mubaaxiina waxay ka mid tahay yani tawakulkay ka mid tahay waxyaalaha tawakulku keensanaayay ka mid tahay waayo adilo badan baa laynagu amray asbaabta xadiidkanna wejiga looga qaadanaya waxay tahay markii la yidhi waxa weeye larazaqakum kama yarzuqu اطayra waxaa laga waxaa tashbiiha laga fahmayaa shimbiruhu inay ilaahay tala saartaan ay mutawakilaad yihiin oo ay allah tala saarteen ayaa laga qaadanaya shimbiruhu markay haddaba ilaahay tala saarteen maxay sameeyeen ma buulalkooday iska fadhiyeen jawaabtu waa maya buulkooda iskamay fadhiyine waa kan laheen waxay la yimaadeen sabab sababtii arsaaqday la yimaadeen marka halkaa waxaa laga fahmayaa asbaabta qaadashada la qaadanayo inay tawakulka ka mid tahay وkadalika nabiga salى اllahu alayh wasalam in صaxaabiya wuxuu ku yidhi acqiluhaa ama tawakl miyaan xidhaa neefkan geela ah turidan miyaan xidhaa mise ilaahay baan kala saartaa qaala icqilhaa fatawakl nabigu wuxuu yidhi salى اllahu alayh wasalam labada isku dar xidh markaad xidhana ilaahay kala saaro marka xidhitaankuna waa sababtii oo lala yimi tawakulkuna iyo sababtii in lala yimaadaa labadii ismay diidin labadii ismay diidin adilada laynagu amraayo asbaabta shareecadu ogoshahay waxaa ka mida qawluhu tacaala وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم والصواب الأمرين yacnii u diyaar garooba u diyaar sidaa la yidhi waxaad kari kartaan cadowyada gaalada wa acidduu lahum ma istatactum min quwati wa min ribaati alkhayr hadday tahay xoog iyo tabta dagaalka barashada baranaysaan iyo riddada iyo markaysaga markaa shiishka barashada baranaysaan ashyaada ugu diyaar garoob wa min ribaati alkhayl iyo fardaha iyo xidhitaankooda ugu diyaar garoob tawakulkiina waa la amray aayadda kale kusii xigtaa lagu amray wain janaxuu lisalmi fajnax laha watawakal cala allah oo aayadda ku xigta cadowga in waxa weeye laga digtoonaado la iska ilaaliyana waa layna amray وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك waxaa la amrayaa iyadoo salaaddii la tukanaayo haddana cadowgii in la yska ilaaliyo taasaa la amraya adilada asbaabta in la qaato tilmaamaysaa waa badanta markay rasuulka weydiiyeen saxaabada qaarkood yaa rasuul allahi waxaanu samaynaynaa ma wax hadda la bilaabayaa aan hore loo qorin se waa wax hore loo qoray oo laga faaruqay bimacnaa waxaanu samaynayna miyaa la qadaray hore miyaa u qoray wuxuu ku yihi rasuulku sal allahu alayh wasalam maya waa wax la qoray oo laga faaruqay haddaba maxaan u camal falaynaa bay yidhahdeen hadday horeba usii qoran tahay janno iyo naar meeshaanu gelaynaa maxaan camal falaynaa riwaayadka qaarkoodna waxay sheegayaan maanu kitaabka iska tala saaranno rasuulku wuxu uhi sala allahu alayh wasalam icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah camal fala mid kastaba waxaa loo fudaydinayaa wixii loo abuuray yani kii janno loo abuuray camalkii ahlu jannaha ayaa loo fudaydinaya loo sahlayaa kii naar loo abuurayna camalkii ahlu naarka loo sahlayaa loo fudaydinaya marka nebigu wuxuu amray sal allahu alay wasalam in sababtii lala yimaado saas yadaa baa nebigu sala allahu alayh wasalam u amray xadiiskaa waxyaalaha laga qaadanayana waxaa ka mid ah jahligu inuu cudurdaar noqonaayo waa laga daliishanaya waayo saxaabadii su-aasha nabiga weydiinaysay sala allahu alayh wasalam wax kastoo dhacaayo ilaa yawmi alqiyaama inuu ilaahay hore u sii qoray may garanaynin jahlay kaga sugnaayeen sidaas aawadeed bay nebiga sala allahu alayh wasalam u weydiinayeen dee laguma dhaleecayn dembi baa ku sugnaydeen ka toobad keenana laguma odhan marka jahligu inuu waxa weeye cudurdaar noqdo waa laga daliishanaya almuhim ruuxa asbaabtii waa inuu la yimaadaa shareecadu ogolayd oo hadduu markaa risiq doonaayo sababtuu risiqa ku heli lahaa ee xalaasha ahayd waa inuu la yimaadaan inuu risiq heli doonana waa inuu ilahay u tala saarto hadduu nabadgelyo doonayo asbaabtii nabadgelyada waa inuu la yimaadaa allahna waa inuu tala saartaa wahaakada war hadduu ruux iska fadhiista ka warrano uu yidhaahdo anigu risiq ma doonanaayo ilaahay maan yani iska tala saaranaya isma dawaynaye ilaahay baan tala saaranaya inay bogsiyaan allah tala saaranaya haraadka biyo cabi maayo allahum iska tala saaranaya biyo haddii lay qoray ima siidiya ma guursanaayo allah baan tala saaranaya inaan ubad helo yani waxa weeye ta noocaasi waa mid khalada wey tawakulka calaa kulli xaal asbaabta shareecadu ogoshahay waa in lala yimaado suufyada qaarkood waxay yidhahdaan tawakulka waxa weeye waa in asbaabtii qofku ka tagaa ayay yidhahdeen oo berri waa inaan waxba u kaydsan hadduu berri wax u dhigto wax u kaydsado faqad bari'a min atawakul tala saaradu ilaahay tala saartay beri buu ka yaho shaqa kuma leh waa baail warkaas war baaila oan waxba ka jirin waayo rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam waa sayid lmutawakiliin cid ilaahay tala saarata waa kii ugu fadliga badnaa ee ugu mudnaa haddana maca dalik waxaa axaadiista saxiixa ku soo aroortay kaana yadakhiru liahlihi quuta sanatihim reerihiisa wuxuu u kaydsan jiray raashinkay sanad cunayaan waa xadiis saxiixa suufiyadaasina waxay ku leeyihiin haddaad berri wax u kaydsataad u dhigato tawakulkii beri baad ka tahay dee arrinkaasi inay baatil tahay xadiiskaasaa baa caddaynaya xadiiskaas ayaa caddaynaya tacriifu lbidca qeexista bidcada la qeexaayo albidcatu kulu ictiqaadin aw lafdin aw camalin uxdita bacda mowti nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam bidcadu waa ictiqaad kasta caqiide kasta rumayn kasta weeye aw lafdin ama odhaah kasta aw camalin ama shaqo kasta oo uxdia la soo darisiiyo lala yimi bacda mawti nabiy sal llahu alayh waali wasalam geeridii nabiga sal allahu alay wasalam dabadeed biniyati tacabudi niyo cibaadaysi ah oo allah lagu caabudaayana loogula yimi oo loo sameeyey iyo wataqarubi dhowaansho niyo la niyeysanayo in allah loogu dhawaado iyo in allah lagu caabudo walam yadula calayhi daliilu daliilna aanu kutusin min alkitaabi xaalu daliilkaasi ka mid yahay kitaabka wala min asunati iyo xaalu daliilku ka mid yahay sunnada marka arrin kastoo la darisiiyo ama ha ahaado wax qalbiga laga samaynayo ama laga ictiqaadinayo laga rumaynayo ama marka afka laga odhanaayo ama jawaarixda laga camal falaayo camalkaasi ha ahaato wax ficliya oo la samaynayo wujuudi ah ama ha ahaado wax laga tegaayo kullu daalikana ay tahay waxaa loo samaynayaa in allah loogu dhowaado waxay noqonaysaa bidco nebiga dabadii la soo darisiiyey oo aan daliil iyo sunnada midnaba looga hayn loona soo darisiiyey niyatu tacabud in allah loogu dhowaado ama lagu caabudo loo soo darisiiyey waxay noqonaysaa bidco waana bidca dalaala bidca baadi ah mawduucan bidcadana hore waa usoo sharaxnay oo markaynu sunnada ka hadlaynay baynu ku dul sharaxnay marka insha allahu tacaala maadaamaynu hore usoo sharaxnay eh, si kooban baynu isaga maraynaa waayo sharaxeedii waxaynu kusoo qadinay kusoo hormarinay qaybta sunnada markaynu ka hadlaynay haddii daliil kitaabkiiyo sunnada looga hayo ma noqonayso bidco noqon mayso daliil kitaabkiiyo sunnada haddii looga hayona waxaa loo jeedaa asal ahaan iyo sifa ahaan iyo kayfiyad ahaan iyo xilli ahaan iyo makaan ahaan meel walba si walba waa in looga hayaa kuma filla daliil caama in la hayo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay taxdiidaad inay takhsiis ku sameeyaan shay oo tiro gaara iyo xilli gaara iyo meel gaara ay cibaado gaara u soo darisiiyaan qaab gaara ama tiro gaara ama xilli gaara takhsiis bay sameeyeen markaasaa waxaa laga yaabaa daliil caama inay daliishadaan yani udkuru llah udkuru llaha dikran kaiira wadkuruuhu kamaa hadaakum aayaadka dikriga sheegaaya wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat ayaa laga yaabaa inay deliishadaan markaasaa waxa weeye tirooyin gaara iyo xilliyo gaara ayay markaysagaa waxbaa la imanayaan dikri ilaaqa sharcigu ilaaqay uma daynayaan ee sida dikriga sharcigu xilliyada qaarkood tiro gaara ugu xadiday iyo kayfiyad gaara ay iyaguna tioo kale la imanayaan xilli kale maalan salaada marka laga baxo maxaa la saddex soddon goor waxaad tidhahdaan subxaana allah saddex soddon goor alxamdu lilah saddex soddon goor allahu akbar marka boqolaad waxaa ku boqlaysaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah yani shahaadada ilى akhir xadii marka kayfiyadaas ama xilligaas tirada gaarka a ah lala imanaayo ee dikriga ah sidaa khaaskaa loola imanaya daliil bay leedahay hadduu ruuxu yidhaahdo ka warran salaada sunnada a ah markaad ka baxdo waa inaad saddex iyo soddon goor aad tidhahdaa subxaana allah saddex iyo soddon goor alxamdu lilah saddex marka bqlaadna laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lahu lahu اlmulk walahu اlxamdu wa huwa cala shayin qadiir haddii la yidhaahdo salaada faralkay ku aroortee sunnaha in dabadeeda intaa la yidhahdo sunnaha dabadiisa in intaa la yidhaahdo maxaa u daliila dee waxaa iigu daliilu laga yaabaa inuu yidhaahdo adilada caamka ah wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat oo in dikriga la badiyo sheegaysa iyo salaada faralkaa dabadeed intaa la yidhaahdana in layna amray oo sunnihiina waa uga qiyaas qaadanaya maxaa loogu jawaabaya waxaa la odhanayaa taxdiidka aada samaysay waa bidco asalku mashruuc ha ahaado laakiin kayfiyadan iyo tiradan iyo xilligan waxay noqonaysaa bidcay noqonaysaa waa bidca idaafiya alal mashruuc wlsifatu ama wlkayfiyatu bidcaan qaabka ama sifaduna waa bidco marka laba jihay leedaho jiho shareecaday ka waafaqsan tahay iyo sunnadii rasuulka sala allahu alayh wasalam oo waa in dikriga allah la xusaayo la farabadiyo jihana waa ka khilaafsantoo takhsiiskaad xilligan ku xadidaysae ku khasisaysee ku gaar yeelayso tiro gaar ah halkaana waxaa kaga sugan mukhaalafo marka culamadu waxay dhahan waa bidca idaafiya waa bidcatun idaafiya ayaa la odhanaya cabdullaahi bni cumar waa tii nin ku yidhi nin agtiisa ka yidhi intuu hindhisay alxamdu lilaahi calaa kulli xaal wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah yani mahad ilaahay baa leh xaal walba yani nebigana waxa weeye raxmad khaasa ah ama ammaan iyo nabadgelya ama salaamiba korkiisa ha ahaato ruuxu markuu hindhisana waxaa axaadiistu inoo sheegtay yani inuu xamdalo ruuxu la yimaado alxamdu lilahi inuu yidhaahdo laakiin salli inuu ku sii daro xadiis looma hayo cabdullaahi ibni cumar culamadii saxaabada ka midi warkaa waa diiday waxa uu yidhi alxamdu lilaahi calaa kulli xaal wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah ma haakada callamanaa rasuul sala allahu aleyh wasalam rasuulki sidaa nama barin buuyi marka la hindhiso xamdiga ilaahay loo naqaayo in salli la raaciyo nebiga lagu sallinayo rasuulki ilaahi sal lahu alayh wasalamna waa baryo rasuulki ilaahi sal lahu alayh wasalamna waa baryo muxuu tilmaamaya waxaa ku jirta mukhaalafa sharciya oo rasuulka sal lahu alayh wasalam bay khilaafsantay buu tilmaamaya macnahaas uga jeeda suyuuti waxa uu odhanayaa sida xaawidiisa ku sugan hindhisada markuu ruuxuu hindhiso dikri gaara ku arooray oo ilaahay lagu xusaayo waa xamdiga ilaahay loo naqaayo marka in salli lagu daraa waxay noqonaysaa bidcatun madmuuma waa bidca xun bay noqonaysaa bu suyuudi baa odhanaya waxay bidca madmuumaa ku noqotay dee sunnadii rasuulka sala allahu alayh wasalam bay khilaafsan tahay sidaasay ku noqotay bidca madmuuma sidaas ayay bidca madmuuma ku noqotay qisadii cabdullahi ibni mascuudna waa inagii soo sheegnay qoladii jamca intay isugu timaado kabiruu mia hallilu mia sabixuu mia boqol goor waxaad tidhahaan subxaana allah boqol goor laa ilaaha illa allah boqol goor allahu akbar cabdullahi ibn mascuud aad iyo aad buu oyn karay xadiidka yani mawquufka ah ee daarimi uu soo warinayo waana saxiix aad iyo aad baan u inkiray hadda wax kale ma odhanayaan kooxdaasi markay isu yimaadaan may xatrayn jirin shalilaashi hebelowna may odhan jirin raqas iyo markaysaga xadre iyo inay isruxaan iyo umuuraha noocaasana lama iimaan jirinoo waxaa nebiguba ku cibaadaysan may samayn jirin asal ahaan laakiin kayfiyadda khilaafka ay khilaafeen daraaddeed ayuu cabdulahi bn mascuud aad iyo aada ugu inkiray inakum calaa milatin ahdaa min milati muxamed aw muftatixuu baabi dalaala laba mid kama dhaxaysaan buu yidhi ama diin diintii nebi maxamed ka wanaagsan baa ku sugan tihiin wuu garanayaa inaynay ku sugnayn laakiin inkaarku ku inkirayo ayuu erayadaa u isticmaalay ama diin diintii nabi maxamed ka wanaagsan baa ku sugan tihiin ama albaab baadiya furaysaan dee miyay sheegan karaan inay diin diintii nebi maxamed ka wanaagsan ku sugan yihiin jawaabtu waa maya marka taa hore haddaydaan sheeganayn ta damba idii tacayuntaa macnuhu dhacaya oo ilaaba ilaa albaab baadiyun baa furaysaan yani mawdica loo jeeda ama marbad lfaras waxa weeye waa taad maqsuudku waa taas marka almuhim bidcada dhammaanteed waa baadi ha ahaato bidca idaafiya ama ha ahaato bidca xaqiiqiya alimaam shaatibi ayaa kitaabkiisa ictisaam la yidhahdaa si fiican bidcada uga hadlay culamo badan oo kaleo ka hadlayna waa jiraan abi shama kitaab buu leeyahay baaci albaacis cala inkaari alxawaadis walbidac la yidhaahdo tortooshi kitaab buu leeyahay leeyahay alxawaadis wاlbidac la yidhaahdo ayuu leeyahay culamo badan oo kalena markaysaa rasaa'il ama kutub bay ka qoreen bidcada ka qoreen aqsaamu lbidcati hamsatun qaybaha bidcadu waa shan wa kulluhaa dalaala dhammaanteedna waa baadi dhammaanteedna waa baadi وبعضها أشر من بعض barhkoodna waa ka shar badan yahay barhka kale oo bidcadu waa kale shar badan yihiin waa maraatib bidcadu waa darakaat way sii kala daranta bacdu الshari ahwanu min bacd yani sharka qaarkiiba qaarka kale waa ka daran yahay kow bidcatun ictiqaadiyata koowaad waa bidca ictiqaadka loo nisbeeyey waa bidco caqiidada ama ictiqaadka loo nisbeeyey wa kullu ictiqaadin yukhaalifu alkitaaba wasunna waa ictiqaad kastoo khilaafaya kitaabka iyo sunnada ayaa la yidhahdaa bidca ictiqaadiya laba bidcatun lafdiya bidca lafdiga ama odhaahda loo nisbeeyey huwa kullu lafdin talafada bihi shaksu tacabudan waa eray kasta oo uu ruuxu ku dhawaaqo oo ugu dhawaaqo tacabudan cibaadaysi daraaddeedii ugu dhawaaqo oo allah ku caabudaayo wa huwa lafdigaasina mukhaalifun lilkitaabi wasunnati uu khilaafsan yahay kitaabka iyo sunnada rasuulka sal allahu alayh wasalam uu khilaafsan yahay sunat rasuul sal allahu alayh wasalam saddex bidcatu badaniya bidco badanka ama jidhka loo nisbeeyey huwa kullu xarakatin waa dhaqaaq kasta oo sadarad ka soo fushay min alinsaani ruuxa tacabudan cibaadaysi daraaddeed uga soo fushay wahiya mukhaalifatun lilkitaabi wasunnati ayna khilaafsan tahay kitaabka iyo sunnada wixii jidhka laga sameeyo tacabudna looga jeedo kitaabkiiyo sunnadana khilaafsan wuxuu noqonayaa bidca badaniya ayuu noqonaya ama bidca ficliya afar bidcatun maaliya bidca xoolaha loo nisbeeyey huwa kullu maalin waa xoolo kastaoo surifa la bixiyey tacabudan fii shayin cibaadaysi daraaddeed loo bixiyey allah lagu caabudayo rabbi loogu dhowaanayo fii shayin shay gudihiina lagu bixiyey oo mukhaalifin yani khilaafsan lilkitaabi wasunati kitaabka iyo sunnada sarfigaasi waa inuu khilaafsan yahay kitaabka iyo sunnada ama waxaa lagu bixinayaa way mukhaalafa sharciya ku jirtaa oo sharciga khilaafsan yahay sida xoolaha lagu dhisaayo xabaalaha ama lagu dulqolaayo xabaalaha ama lagu dhisaayo xabaalaha tacabud baa looga jeedaa sharcigana waa khilaafsantahay marka waxay noqonaysaa bidca maaliya bidca xoolaha loo nisbeeyey noqonaysa shan bidcatun tarkiya bidca tegitaanka loo nisbeeyey wa kullu man taraka shay-an waa ku kastoo ka taga shay min addiini diinta ka mida aw ilmubaaxi ama waxa bannaan ka mida tacabudan wax diinta ka mida ama wax markaa xalaaloo bannaan oo shareecada ku bannaan baa tacabud allah lagu caabudaayo looga tegayaa kaman taraka nikaaxa waa sida ka tega ka ka tegay guurka aw akla alaxmi ama wuxuu ka tegay hilibka inuu cuno tacabudan cibaado oo allah caabudaayo daraaddeed buu uga tegey oo tabatulan iyo go'itaan oo allah u go'aayo oo cibaadada ilaahay u go'aayo daraaddeed buu uga tegey waxay noqonaysaa yani bidca tarkiyi bay noqonaysaa sida kii guurka ka tegey ee tacabudna uga tegaayo isla marka allah ugu dhowow inaanad guursan o raahibnimo samayso waxaa la odhanaya bidcaad samaysa saas aawadeed kooxdii saddexdii nin ee guryaha nebiga sala allahu alayh wasalam yimi ee nebiga cibaadadiisa waraystay ee midkood ku dhaartay inaanu weligii guursanayn midkoodna uu ku dhaartay inuu habeen oo dhan salaad u taagnaanayo aanu seexanayn oo midkoodna ku dhaartay inuu maalin kasta soomaayo oo aanu afuraynba maalinuu soon la'aanayaaba aynay jirin markii nabiga loo sheegay sal اllahu alayه wasalam nebigu waa inkiray waxau yidhi ama ana aniga miyaa faasuumu waaftiru waa soomaya waana afuraya yani maalmaha qaar baan soomaya maalmaha qaarna waan afuraya wa aquumu wa anaamu habeenkii wax ka midaba waa kacayaa salaad baan u kacayaa wax ka midana waa seexanaya waa tazawaju nisaa dumarkana waa guursanayaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii ka sunnahayga iska nacaa aniga igama mid ahaa dayruu iga yahay rasuulku sal allahu alayh wasalam saas u yidhi maxay noqonaysaa arrinka noocaas oo kale ah shay xalaal ah oo nas ama daliil lagu sharciyeeyey ama lagu xalaaleeyey ama sharcigaba ku sugan oo shay sunno ah haddii tacabud looga tago allah lagu caabudaayo waxay noqonaysaa bidco waa bidca tarkiya bidca tarkiya noqonaysa bidca tarkiyana waxay muqaabil u tahay yani sunnadii markaysa xon ayay muqaabil u tahay oo bidca tarkiya siday u jirto waxaa jirta waxa weeye sunna tarkiyana waa jirtaa marka shantan qaybood shanteedu waxay ka yimaadaan sunnadana waa ka yimaadaan marka bidca tarkiya waxaa u muqaabil oo ka soo hor jeeda yani sunna ficliya ama shay xalaal oo nas lagu markaa xalaaleeyey oo dabeed markaisaga yani xalaalnimadii intaa laga saaray yani marka laga dhigay kaanahu markaysaga qurbo allah loogu dhawaado tegista laga tegaya inay tahay calaa kulli xaal shantan shantooda waxaynu ku marray sunnada halkaasaynu bidcadana kusoo sharaxnay ixdaru lbidaca fi ddiin ka digtoonaadoo iska jira bidcooyinka diinta gudaheeda wax lagu bidcaysto oo wax cusubaan diinta ka mid ahayno nebigu aanu ogayn daliilku tusinayaana aanu jirin jumlatan wa tafsiilan siday tahay in marka waxa weeye lala yimaado waa in laga digtoonaada la iska ilaaliyo can caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey la raalliha ka noqdee qaalat inay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ihi man axdatha fii amrina ku kastoo soo darisiiya fii amrina arrinkayaga diinta ku soo kordhiyo ku soo darisiiya haadaa arrinkaas oo kan ah maa laysa minhu midaan ka mid ahayn ku soo kordhiya oo ku soo darisiiya fahuwa kaa uu soo darisiiyey ay falmuxdasu huwadu waxay u noqonaysaa muxdas oo muxdas xaggee lagu sheegay axdasaa laga dhadhansaday fahuwa ay falmuxdasu ka la soo darisiiyey raddun ay marduudun mid la radinayaa la aqbalay weeye akhrajahu lbukhaariyu xadiidka waxaa soo saaray bukhaari fi sulxi kitaabu sulx buu ku soo saaro saxiixiisa ka mida ah, wa muslimu fi laqdiya muslimna wuxuu ku soo saaray kitaabka alaqdiya oo isaguna waxa weeye saxiixiisa ka mid ah wa fii riwaayati limuslim riwaayo muslim u sugnaatay waxaa ku sugan man camila camalan ku kastoo sameeyo shaqo laysa calayhi amrunaa arrinka yaga diintu aanu waafaqsanayn fa huwa markaysaga camalkaasi raddun ay marduudun mid la radinaya la aqbalay weeye lama aqbalaayo marka amarka uu nebigu isu nisbaynaya sala allahu alayh wasalam waa maxay waa amru ddiin waayo saynu horeba usoo sheegnay amru iyo amru waa la kala farqiyey amru wuxuu nabigu yidhi sal allahu alayh wasalam wixii umuuro adduunyo maxdi ah oo saafi ah antum aclamu biumuuri dunyaakum idinkaa u aqoon badan umuurtiinna adduunyada marka xagga adduunyada wax cusub in la soo mamnuuc ma aha daliil xaaraantinimaynaya haddii la waayo waa bannaantahay diinta wax cusub adduunyada wax cusub waa lala iman karaa laakiin bishari daliil xaaraantinimeynaya waa in aan la helin saas aawadeed gawaadhida iyo diyaaradaha iyo waa bannaan yihiin lama odhanaayo nebigu ma ogayn lama odhanaayo yani gawaadhida iyo diyaaradaha iyo waxyaalaha noocaasi waa bidco waa in la iska daayaa lama odhanaayo iyo tareenada iyo lama odhanaayo waa bidco waa in la iska daayaa waayo waxaa la odhanaya waa adduunye ah shayguna hadduu yahay shay iska adduunye ah hadduu yahay antum aclamu biumuuri dunyaakum wuxuu gudagelayaa un xadiidka uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam umuurtiinna adduunyada idinkaa u aqoon badan laakiin waa inaanu jirin uun daliil xaaraantinimaynaya shayga adduunyada ah shayga dunyawiga ah daliil xaaraantinimaynaya waa inaanu jirin laakiin diinta wax cusub in la soo darisiiyo lama ogola diinta wax cusub in lala yimaado la soo darisiiyaa lama ogola marka fii amrina man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu waxaa looga jeeda fii amri اdiin amarka xadiidka kale lagu sheegayna waxaa looga jeeda amru dunya antum aclamu biumuuri dunyaakum marka labada amri in la isku can jaabir bni cabdillaahi jaabir bni cabdillah waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhu ilaahu raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi jaabir bni cabdillaah kaana rasuulu sala allahu alayh wacala aalihi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu ahaa idaa khaaba hadduu markaa khudbadaynaayo yaquulu mid yidhaahda buu ahaa amaa bacdu intaa dabadeed miyaa markuu xamdalada iyo mahadnaqow ilaahay u mahadnaqaayay ammaanta markuu soo sheego oo allah ammaanaayo amaa bacdu intaa dabeed miyaa fa ina khayra alxadiidi kitaab ullah war waxa ugu wanaagsan ilaahay kitaabkiisa qur'aankaa ugu wanaagsan wa khayra alhadyi hadyu muxammadin waddo lagu hanuunana waxa ugu wanaagsan waddaduu nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ku hanuunay saasuu odhan jiray وشر الأمور محدثاتها أما وشر الأمور محدثاتها umuurahana waxaa ugu shar badan kuwooda la darisiiyey oo bimacnaa diinta lagu soo kordhiyay oo aan ka mid ahayn wa kullu muxdathatin bidca ama wa kulla muxdathatin bidca wax kastoo la darisiiyaana waa bidco bimacnaa wax kastoo diinta lagu soo daro aan ka mid ahayna waa bidco wa kulla bidcatin dalaala bidco kastaana waa baadi wa kulla dalaalatin fi nnaar baadi kastaana naartay ku sugan tahay bimacnaa waxaa loo jeedaa cidda la timi ayaa naarta ku gelaysa akhrajahu muslimun muslim baa xadiidka soo saaray fi ljumcati kitaabu ljumcu ku soo saaray baabka saddexiyo tobnaad wasiyaaqu lahu yacni siyaaqan ama odhaahyadan xadiidku u taxan yahayna muslim bay muslim buu u sugnaaday oo sidaa u soo wariyey والنسائي شeekha نسائي la yidhahdana في الciidayn ciidayn buu ku wariyey baabka labiyo labaatanaad والزiyaadataani labada ziyaadana lahu waxay u sugnaatay نسائي labada ziyaado wuxuu u jeedaa وكuلa ضalaaلaة في الناar iyo iyo wa kulla muxdathatin bidca labada ziyaado labadaasaa loo jeeda yani nasaa'i baa la gaar noqday tafakar ya akhii faker buu ku uhi walaalkayga almuslimu muslimka ahow fii haadayni alxadiiثayni labadan xadiis ka feker ee aلصaxiixayni صaxiixa ah ee annabawiyayni nabiga loo nisbeeyey sala allahu alayh wasalam ee ashariifayni sharafta leh alladayni labadaasoo kharajaa ka soo baxay min mishkaati nubuwa yacni nebiga sala allahu alayh wasalam ka soo baxay mishkaa waxaa la yidhahdaa meesha daaqadda ah la yidhahdaa laakiin waxaa loo jeedaa nebiga sala allahu alayh wasalam yacni afkiisay markaa ka soo baxeen baa laga tilmaamaya wa amcin innadara fiihimaa wa amcin u fiirso annadara aragtida markaa u fiirso fiihimaa aad u fiirsana aad ka yacni ka fekerayso labadan xadiid nadarku hadduu fii ku taadido ku tacadiyo wuxuu noqdaa tafakor aad uga fekr labadan xadiis tajidhumaa waxaad ku ogaanaysaa labadan xadiis shifaa'an laka inay dawo adiga kuu yihiin baad markaa ku ogaanaysa oo ay kaa dawaynayaan waxyaalaha bidcooyinka ah in sha allahu hadduu ilaahay doono yani daway kuu noqon waxay dawo kaaga noqon min kulli bidcatin bidco kasta oo uxdisat la soo darisiiyey fii diin illahi ilaahay diintiisa lagu soo kordhiyey o lagu soo darisiiyey dalika taasi waxay tahay ana rasuula allahi sala allahu alayh wala alih wasalam rasuulka ilaahay qad xakama inuu yahay mid ku xukumay calaa kulli bidcatin bidco kasta biannahaa dalaalah inay baadi tahay walam yaqul nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam bacdun wa bacdun yani bacdu lbidac ayaa dalaalo a ma odhan bidcooyinka qaar baa baadiya ma odhan nebigu sala allahu alayh wasalam wa qaala kullun wax kaleba maahae nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam dhammaan buu yidhi wa kullu kullu erayga ah yaa akhii walaalkayga almuslimu muslimka ah min alfaadi alcumuumi erayada caamnimaday ka mid tahay oo cumuum bay faa'iidaynaysaa wakadalika saasoo kale u ahaaday qowluhu sala allahu alayh wala alih wasalam hadalkiisuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam man camila camalan ku kastoo sameeya camalo ama shaqo laysa calayhi amrunaa arrinka yaga diintu aanu waafaqsanayn fa huwa camalkaasi raddun ay marduudun mid la radinayo aan la aqbalay weeye walam yaqul ma odhan nebigu sala allahu alayh wasalam calaa xasabi niyati saaxibih ka camalkaa sameeyey ama shaqadaa sameeyey kolba sida niyadiisu tahay baa camalku noqonayaa oo waxa weeye niyada ama wanaajinayso mid wanaagsan ka yeelaysa ama xumaynaysa lama odhan bal xakama calayhi camalkaa wuxuu ku xukumay nebigu sala allahu alayh wasalam diinta lagu soo daray biannahu raddun inuu yahay mid la radinaayo la aqbalayn faida qaala laka qaa'ilun hadduu kugu yidhaahdo mid yidhaahdaa laysa kullu bidcatin dalaala ma bidco kasta baadi walaysa kullu camalin mana aha markaysaga camal kastoo uxdisa la soo darisiiyo fi diini diinta lagu soo kordhiyey fa huwa marduudun mid markaysaga marduud oo la radinaya la aqbalayn ma aha faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa man aclamu kuma u cilmi badan anta am rasuulullahi sala allahu alayh wasalam yacnii bidcooyinku inay baadi yihiin iyo inaanay ahayn iyo axkaamta diinta waxa ku saabsan adigiyo rasuulka kiinebaa u aqoon badan wamaa atqaa lilaahi anta yani keebaa markaysagaa u cabsi badan ilaahay waman baa fiicnay sheikhu inuu yidhahdo waman atqaa lilaahi nusakha qaar siday qorayaan baa fiican oo ah in la yidhahdo waman atqaa lilaahi keebaa marka allah u cabsi badan anta ma adiga ayaa u cabsi badan am rasuulu llahi sala allahu alayhi waala alihi wasalam mise rasuulka ilaahay baa u cabsi badan alla ka baqu keebuu ku badan yahay cilmiga diintuna maaduu kugu badan yahay mise rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam dee ma odhan karo anigu igu badan yahay anaa diinta u aqoon badan iyo anaa ilaahay u alla ka badan midna ma odhan karo waayo hadduu yidhahdo waa gaaloobaya marka waa inuu yidhahdaa rasuulkaa diinta u aqoon badan isagaana ilaahay u cabsi badan fain qaala hadduu yidhaahdo ruuxaasi bisariixi haadayni alxadiisayni labadan xadiis siday ku cad yihiin hadduu yidhaahdo ku tago waictiqadahumaa labada xadiis uu ictiqaadiyo rumeeyo wa camila bima fiihima uu ku camal falo waxa labada xadiis ku sugan fadaaka ay fadaaka xasanun kaasi waa fiican yahay wain kaana hadduu yahay laa yazaalu midaan ka suulayn oo ka baxaynin musiran calaa qawlih mid ku negoo ku sugan odhaahdiisii alawali horraysay biannahu laysa kullu bidcatin dalaala inaynay bidco kastaa baadi ahayn hadalkaa hore hadduu ku adkaysto walaa kullu amrin muxdasin marduudun ama uu ku adkaysto hadalkiisii hore uu yidhi markaysaga arrin kastaoo diinta lagu soo kordhiyaa ma aha mid la radinaayo aan la aqbalayn ma ahe qaar ka mida la aqbalayaa faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa ina arasuula sala allahu alayh waala alih wasalam rasuulkii ilaahay fii shiqin dhinac buu ku sugan yahay kullu bidcatin dalaala yaquulu kullu bidcatin dalaala oo rasuulkii ilaahay leeyahay bidco kasta waa baadi wa yaquulu wuxuu nabigu leeyahay sala allahu alayh wasalam man camila camalan ku kastoo shaqo sameeya laysa calayhi amrunaa laysa calayhi amrunaa arrinkayaga diintu aanu waafaqsanayn fa raddun camalkaasi wuxuu yahay midaan la aqbalayn oo ilaahay ma aqbalaayo markaa nebigu dacalkaasuu joogaa wa anta fi shiqi alaakhar adna dhinaca kale ku sugan tahay marka nebigu waad khilaaftay waad ka soo horjeysatay mas'aladaa nebigu waad ku khilaaftay sala allahu alayh wasalam wa anta fii shiqi alaakhari adiguna dhinaca kale ku sugan tahay taquulu waxaad leedahay laysa kullu bidcatin dalaala bidco kastaa baadi ma ee bidca qaarkood baan baadi ahayn qaarna waa baadi walaa kullu camalin muxdain marduudun camal kastooo la soo ma aha mid waxa weeye la radinaayaa la aqbalay faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa haadihi tani minka xaggaaga mushaaqatun waa khilaaf yani xaggaaga ka dhacaaya oo lirasuuli sala allahu alayh wala alih wasalam rasuulka ilahi aad khilaafayso waayo rasuulka ilaahay sala allahu alay wasalam wuxuu sheegay bidco kasta inay baadi tahay adna waxaad leedahay bidco kastaa baadi maahee bidcooyinka diinta lagu soo darisiiyo qaar baan baadi ahayn marka rasuulka waad khilaaftay sala allahu alay wasalam wadakirhu waxaad xasuusisaa biqowli illaahi subxaanahu wa tacaala hadalkuu ilaahay uu yidhi subxaanahu isaga xumaan ilaahay ka dheero ka nasahan wa ka korreeye waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa ku kastoo rasuulka khilaafa min bacdi maa tabayana lahu lhudaa markuu hanuunku u cadaado dabadeed markuu hanuunku u caddaaday dabadeed wayattabic raaca hayra sabiili lmu'miniina waddada mu'miniinta wadda aan ahayn nuwallihi maa tawallaa waxaan uga weli yeelaynaa wuxuu ka weli yeeshay bimacnaa wuxuu doortaanu markaa u daynaynaa oo ku eegaynaa waa nuslihi waxaanu gelinaynaa baa ilaahay yidhi jahannama jahanamaanu gelin doonaa wasaa'at waa xumaatay yani jahanami masiira min jihati masiir yani meel loo noqday u xumaatay jahanami allahuma twafana cala alislaami waاsunna ilaahu nagu oofso nagu dil islaamka allahuma twafana cala alkitaabi waاsunna ilaahu nagu oofso oo nagu dil cala alkitaabi kitaabka qur'aanka annagoo ku sugan oo aan khilaafin iyo wasunnati sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam annagoo ku sugan aan khilaafin ilahu sidaa nagu dil wanajinaa min albidaci kulliha nagana badbaadi bidcooyinka dhammaantood yaa raba alcaalamiin rabbulcaalamiin kow ka khalaa'iqdoo dhan rabbiga u ahow bidcooyinkana naga badbaadi yani ducuu sheekhu ku khatimay calaa kulli xaal mawduuca bidcada waa markaa yani waa caddeeyey adilana waa soo arooriyey horena waa uga soo hadallay marka dadka qaarkood waxay odhanayaan bidcooyinka diinta lagu soo darisiyaa waxay u qaybsamaan qaar yani baadiya iyo qaar aan ahayn marka kullu bidca dalaala waa cumuumun makhsuus waa caam la khasisay oo takhsiis baa galay waayo bidca qaarkood yani baadi maaha qaar waxay soo arooranayaan umuuro adduunye ah markaasay odhanayaan umuuraha baadi baa lagu sheegi karaa laakiin calaa kulli xaal waynnadii sheegnay kullu bidca dalaala marka la sheegaayo waxaa laga tilmaamaya kulla bidca fi ddiin faya dalaala bidco kastoo diinta lagu soo darisiiyaa baadi ah umuurha adduunyada lagama hadlaayo qaydka fi diinina waxaa laga qaatay yani man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fawa raddun amarkii diinta iyo amarkii adduunyada la kala farqiyey marka amarkii diinta wixii lagu soo kordhiyaa ee aan hore u jirin ee diinta lagu soo daraa waa baadi cumuumkaasina waa cumuum maxfuud ah waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam markuu khudbadaynayo wuxuu ku bilaabi jiray inuu yidhaahdo ama bacdu faina khayra alxadiidi kitaabu allah wakhayra alhadyi hadyu muxamed washara alumuuri muxdathaatuha wakula muxdathatin bidca wakula bidcatin dalaala saasuu ku khudbadayn jiray jimco kasta maalin maalmaha ka midana nebigu ma odhan bidcooyinka qaarkood ha u fahmina inay wada baadi tahay ee qaar baa laga reebayaa ma odhan hadday jiri lahayd bidcooyinka diinta lagu soo darisiinayaa qaar aan baadi ahayna nebigu waa caddayn lahaa sala allahu alayh wasalam waayo waajibkiisu waxa weeye waa tabliiq iyo gaadhsii weyn in calayka ila albalaaq yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal fama ballagta risaalatah baa ilahay yidhi marka rasuulku inuu dadka diinta gaadhsiiyo ilahay waa amray una caddeeyo nebiguna sal اllahu alayh wasalam yani waxaa weeye waa fuliyey taas diintiina waa gaadhsiiy kaamil oo dhammaystiran marka hadday jirto bacdu lbidac oo diinta lagu soo darisiiyaa inay bannaan tahay ama markaysaga ay tahay qurbo ilaahay loogu dhowaanayo nebigu waa caddayn lahaa sal اllahu alayh wasalam waayo ta'khiiru lbayaana can waqti اlxaajati fii xaqi laa yajuuzu bilijmac caddaynta wakhtigay ummaddu u baahan tahay nebigu inuu ka dibdhigaa sala allahu alayh wasalam uma bannaana marka wuxuu wakhtigaa ay sheegi waayey nebigu sala allahu alayh wasalam ee cumuumaad khilaafaya uu sheegay waxaa laga qaadanaya inaan cumuumka waxba laga reebay saasaa laga qaadanaya sidaas ayaa laga qaadanayaa cidda tidhaahda bidcadu waxaa weeye xasana iyo sayi ay u qaybsantaa bidcadu xasana iyo sayi'a bacdu alculamaa bidca xasana markay leeyihiin waxay uga jeedaan umuuraha adduunyada abay ah uga jeedaan waa bidca lugawiya ee bidca diiniya oo aan daliil lahayn xasano noqonaysa markaysaga lagama tilmaamayo waayo shaygu inuu xasan yahay iyo inuu xun yahay maxaa lagu kala ogaanayaa ma caqliga keliya mise sharcigaa lagu ogaanaya ahlu sunna waxay qabaan in waxa weeye in sharciga lagu ogaanayo shaygani inuu markaysaga wanaagsan yahay iyo inuu xun yahay yani caqliga keliya aanu ku filayn in la garto shaygan inuu qurbo yahay ama cibaado yahay ama inuu wanaagsan yaho rabbi loogu dhowaanayo caqli keliya laguma garan karo waa in dliil loo hayaa dliil waa ina loo hayaa yani saas yadaa wey dliilka markaa ma laleeyahy waa loo hayaana waa in jumlatan wa tafsiilan daliilka loo hayaa hadday tahay waxa weeye asal ahaan iyo hadday tahay sifadiisa kayfiyadiisa qaabkiisa cadadkiisa tiradiisa mid walba eray eray waa inaan lagu bedelin walow haba inoola muuqato in labada eray isku macno yihiin oo salaadda allahu akbar halkii lagu xidhanaya haddii la yidhaahdo alraxmaanu acdamu baan ku xidhanayaa waayo allahu akbaru iyo alraxmaanu acdamu waa isku macne yay suuroobaysaa maalin qura nebigu sala allahu alayh wasalam alraxmaanu acdamu kuma xidhan salaadda ee allahu akbaruun buu ku xidhan jiray dadkana saasuu amray inay ku xidhaan marka hadday bannaan tahay eray kale in lagu bedelo alraxmaanu acdamu in salaada lagu xidhaa hadday bannaantay nabiga caddayn lahaa sala allahu alayh wasalam saas aawadeed fuqahada qaarkood warka ay yidhaahdaan haddii alraxmaanu acdamu iyo aljaliilu ajallu iyo erayada noocaasa haddii salaada lagu xidho way ansaxaysaa waa qawl baailah waayo waxay noqonaysaa bidco waa bidca lafdiya lafdigii nebigu sheegay ee sharciyeeyey baa eray kale lagu bedelayaa bara ibnu caazim muxuu nabigu ku yidhi sala allahu alay wasalam dikrigii markuu u laqimay hurdada marka la seexanaayo qul wabinabiyika aladii arsalta nebigu wuxuu u laqimay saxaabiga bara ibnu caazib markuu waxa weeye jiibsado oo uu doonaayo inuu seexdo adkaar la akrinaayo aamantu bikitaabika aladii anzalta wabinabiyika aladii arsalta ayuu ku dhammaanayay dikrigaasi saxaabigii wuxuu yidhi nebiga agtiisa anoo ku sugan baan ku celceliyey si aan u qaybo markaasaan halkii nebi ahayd baan waxaan ku bedelay rasuul xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahay waa xadiis saxiixa markaasaan waxaan idhi buhi wa aladii arsalta markaasuu nebigu igu yidhi sala allahu alayh wasalam bara ibnu caazib baa odhanaya qul wa aladii arsalta wa ha odhane wa dheh hadda nebi iyo rasuulna siday waxa macnahoodu isugu dhow yihiin waa la garanaya marka nebigu wuxuu ka diiday sala allahu alay wasalam eraygii nebi in rasuul uu ku bedelo waa diiday bimacnaa sidaan kuu laqimay eraygaha khilaafine sidiisa u dheh yani saas u halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu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 ama lagu baxsinaya almashaahid waa jamcu mashhad marka meesha la soo la yidhaahdaa marka waxaa loo jeedaa dhismayaal mashhad lagu magacaabayo dhisitaanka laga dul dhisaayo xabaalaha ama qubada laga dul dhisayo qubaduhu waa dhismo sidii wareegoo kale loo dhisaayo oo korka ka ah markaa kubadoo kale in fiiq yar oo sare loo yeelana waa dhacdaa in la maraasana waa dhacdaa marka qibaab waa jimcu qub an jaabir bni cabd llaahi radia allahu canhuma صaxaabiga jaabir bni cabdillaahi la yidhaahdo waxaa laga soo wariyey isagii aabihiba ilaa raalliha ka noqday qaala inuu yidhi nahaa rasuul lahi sala allahu alayh wala alih wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu reebay oo diiday an yujasasa alqabru xabaasha in la talbiiso waa diiday xabaasha in la talbiiso oo talbiis rasuulku sal اllahu alayه wasalam waa nahyo waa reebay wa an yuqcada calayhi xabaasha in la dul fadhiistana waa diiday oo korkeeda lagu fadhiisto wa an yubna calayhi korkeeda in la dhisana nebigu salى اllahu alayه wasalam waa reebay oo waa diiday akhrajahu muslimu fii kitaab اljanaa'iz imaam muslim baa xadiidka soo saaray kitaabu ljanaa'iz oo saxiixiisa ka mida ku soo saaray marka xadiiku wuxuu tilmaamayaa xabaalaha in la dhisaa inaanay bannaanayn dhismaha ha looga jeedo in la dego ama in lagu cibaadaysto ama in qabriga un lagu muujiyo kii la doonaba ha looga dan lahaadee xabaasha in la dul dhisaa ma bannaana qaacidaduna waxay tahay annahu yaqtadii taxriim nahyigu wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn buu keensanayaa dhismo weyn oo sare haddaan xataa laga dhisaynin yani talbiis iyo nuurad iyo in lala dhacaa iyada lafteedu ma bannaana waayo waa manhi rasuulkaa reebay sala allahu alayh wasalam marka waa xaaraan waxaa kaloo ku jirta idaacatu lmaal xoolihii oo la dayacaayo ama la luminaayo waayo talbiistan xabaasha la talbiisayo ama la nuuradaynayo ama la sibdhinayaa maydku kuma intifaacayo waxba kama helaayo wax nafciyo wax tara oo maydka ugu sugani ma jirto dadka noolna kuma intifaacayaan marka waa xoolo la luminaayo oo wax faa'iido muqaabil ay u tahay iyada inay jirin la yska dayacaayo o la yska luminaayo marka waa muxaram wakariha lakum ثaلaaثa qiila waqaal wakasraة الsu'aal waidaacaة اlmaal marka xoolaha in la lumiyaa ma banaana israaf ta kale dariica iyo sabab waxay u tahay inay dadku ku lumaan oo la yidhaahdo xabaashani waxay xabaalaha kale uga duwan tahay ee korkeeda loo dhisay ama loo talbiisay ama loo sibdhiyey waa inuu ruuxani ka duwan yahay dadka kale saas aawadeed halkaana waxaa ka imanaysa fitno lagu fitnoobo oo lagu lumo ayaa ka imanaysa xabaalaha korkooda in lagu fadhiistaa ma banaana wakadalik in korkooda lagu seexdaana saas si la ma banaana in lagu tunto xabaasha la dul maraana ma banaana kullu dalika wa iidaa waa dhibis la dhibaayo ruuxa meesha ku xabaalan bacdu mashaayikh ama bacdu lculamaa waxay yidhaahdeen wa an yuqcada calayhi waxaa looga jeedaa in lagu dul saxaroodo ayaa la diidaya iyadoo lagu kaajayo ama lagu saxaroonayo in la fadhiisto a'imada qaarkood baa saa laga sheegaa lakiin qowlkaasi waa daciif waxaa sawaaba siday jamaahiiru ahlicilmi ku tageen salafan wa khalafan oo ah xabaal dusheeda in lagu fadhiistaa inaynay ilaaqanba bannaanayn walow yaan marka waxaa weeye laguba kaajin ama lagu saxaroonbe haddii kaadiya saxara ay raacdo fadhigaasna waa ka daran tahay waxaa kaloo soo arooray xadiid muslim saxiixa ku soo wariyey oo odhanaya lian yajlisa axadukum calى jamrin fatuxriqa iyaabahu fatakhlusa ilaa jildihi khayru lahu min an yajlisa calaa qabri ruuxu xabaal eh, ruuxu inuu ku dul fadhiisto dhuxul nool oo dhuxushaasi ay gubto maryihiisa oo jidhkiisa ay soo gaadho intay maradii soo gubto ay soo dhaafto jidhka jidhkiisa soo gaadho waxay u dhaantaa ama uga khayr badan tahay inuu xabaal ku dul fadhiisto xadiiskaana rawaahu muslim fii saxiixi marka xadiiskan wuxuu sheegay fadhiga keliyuu sheegay in lagu xidho oo la yidhaahdo qayd kalaa lagu sii darayaayoo waa fadhiga loo fadhiisanaayo xaaje gudad waa khilaafu aahir cumuumkii xadiiskii iyo ilaaqiisina waa la khilaafaya wax daliiloo lagu qaydayo ama lagu khasisayana lama hayo waxaa kaloo weliba sii ayidaya inuu cumuumkaasi sidiisa yahay oo aan lagu gaar yeelayn fadhi gaare ah, fadhi oo dhan in la dul fadhiistaa xabaasha dusheeda inaynay bannaanayn waxaa sii xoogaynaya xadiidka imaam axmed musnadkiisa ku soo wariyey inuu nebigu arkay sala allahu alayh wasalam nin ku dangiiga xabaal markaasaa waxaa nabiga laga soo wariyey sala allahu alayh wasalam inuu yihi laa tu'di saaxiba alqabri ha dhibin ruuxa xabaasha ku jira marka wuxuu tilmaamay xabaasha in lagu dul dangiigsadaa inay tahay iidaa la dhibaayo ruuxa meesha ku xabaalan dhibis la dhibaayo inay tahay baa xadiisku tilmaamaya waxaana caadatan la garanayaa ruux hadduu dangiigo dee inaanu xaaje gudanayn taasna waa la garanaya almuhim xabaasha in lagu dul fadhiistaa ama lagu dul jiifsadaa ama lagu dul socdaa ma banaana marka la soconaayo waa in xabaalaha laga baydhaa marka xabaashii waa in marka waxa wey la sharfaayo la ikraamaa laakiin sharfista la sharfaayo waa inaan xadgudub markaa lagu dhicin dadka qaarkood sharfistaay xabaasha sharfayaan way ku talax tageen dabeedna waxa weeye waxay samaynayaan tacdiim ama weynayn aan fasaxnayn oo daliil markaa u banaynaya aanu jirin uluwi ah iyaakum alguluwa fainama ahlaka man kana qablakum alguluw fi اdiin baa rasuulku yihi sal اllahu alayh wasalam waxaan idinka digayaa uluwiga inaad umuuraha ku talax tagtaan waayo kuwa idinka horreeyey waxaa halaagay inay diinta ku talax tageen ayaa halaagtay baa rasuulku yihi sal allahu alayh wasalam marka waa bayna bayn bayn alifraad waltafriid in huluwi lagu sameeyo lagu talax tago iyo in laga gaabiyo oo xabaashii la ihaaneeyo ama markiisa waxaan yani lagu tacadiyo lagu xadgudbo labada arrinba waa in la iska jiraa labada arrinba waa in la iska عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبي الهياج الأسدي وحو يري علي بن أبي طالب وحو يري إلى رالها كالنقض عليه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم مكود دراه على ما بعثني عليه سدو يقدري رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم سلا مكودنا ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته waxay tahay taa uu rasuulku i diray sal allahu alayh wasalam bay u dhacaysaa macnuhu anlaa tadaca waa inaanad ka tegin timhaalan ilaa tamasta ama halka hore laga bedelo abcauka calى anlaa tadaca timsaala ilaa tamasta waxaan kuu dirayaa inaanad ka tegin sawir ama taallo inaad burburiso mooyaane wala qabra mushrifa ilaa sawaytahu xabaal taagan oo arlada sare uga taaganna inaanad ka tegin oo dhaafin inaad arlada la sinto mooyaane akhrajahu muslima fi kitaabi اljanaa'iz muslim baa soo saaray fii kitaabi اljanaa'iz oo saxiixiisa ka mida ku soo saaray xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa inuu rasuulku sal اllahu alayh wasalam cali bn abi aalib amray sawirada